raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo shanaad oo suuratu ibraahim ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aaduu ugu dambeeyey toban adillo ayaa ilaahay aayad noogugu soo jamciyey marka markii ilaahay arrintaas uu noogaga warramay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna soo yidhi alla waxaa weeye midka idin siinaayo wax allaala waxaad su'aalatiin calaa xasabi masaalixikum hadda masaalixdiina sida ay keenayso nicmada ilaahay haddaad tirisaan owdha ilaahay alla idinkugu nimceeye ma koobaysiin owdha ilaahay oo nimcada ilaahay lama tiri karo insaanka kaafirka howdha ilaahay waa mid dulmin badan oo kufrin badan buu dha ilaahay kasiiru dulmi linafsihi bilmacsiyati walkufri linicmati rabbii weeye waa mid naftiisa macsi ku dulmiya haddana nicmada rabbigiisa ku kufriye weyowdha ilaahay aayadaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay noogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim qisadiisii suuraddatan waxaa lagu soo magacaabay suuratu ibraahim marka casharkan kan ka hor waxaa weeye weli qiso nebiyullaahi ibraahimkiisaa sooma marin hadda ayaa waxaa lasoo soo gaaray maxalushaahidkii oo suuraddan tasmiyadeedii haddaa la soo gaaray marka khitaabkan waa nabigeenna calaatuwasalaam oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku leeyahay waxaad u sheegtaa qisada nebiyullaahi ibraahim ummaddaada u sheeg iyo maaragtay ducooyinkiisii oo u duceeyey dadka baytullaahi alxaraam degan uu u duceeyey iyo maaragtay wiilashiisii ducada u duceeyey si waxaa weeye ummaddaadu ay ugu cibro qaataan oo waxa weeye waxyaabaha ay ku sugan yihiin oo macaasida ay ugaga joogsadaan wixii macsi ku sugan haddii waxa weeye aysan ku cibro qaadanaynin waxay markaasi ay haleeli doonaan wixii markaasi waxaa weeye ku dega ayay haleeli doonaan oo dhibaata u imaan doonta marka qise markii la sheegaayo sideedaba waxaa ku sugan cibro ayaa ku suganoo in lagu cibro qaato ayaa la doonayaa ummadahaas wixii maaragtay yaa soo maray in la ogaado oo wixii faa'iidana laga qaato wixii khayrana waxaa weeye laga qaato wixii sharac iyo wixii masaa'ibana laga fogaado ayaa la doonayaa ilaahay wuxuu yidhi wadkur xusaydka maxamedka ah oo u sheeg ummadaada id wakti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal ka yeel haada albalada beledkan oo kana aaminan daa amnin amni mid u saaxiiba ilaahayow ka yeel wajnubnii iga dheeray ayuu dhahay aniga wa beniya owlaadaydana ka dheeray wiilashayda an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudnana naga dheeray rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay innahunna asnaamtu adlalna way lumiyeen kasiiran wax badan oo mina naasi dadka kamid mida ayay lumiyeen faman tabicanii ruuxii aniga i raaco tawxiidka igu raaca fa innahu kaasu minii anigu iga mid yahay oo ahludiinkaygau ka mid yahay waman casaanii ruuxii caasiyane fa inaka adugu allow kafuurun allihii dhaafo ayaa tahay raxiimun oo naxariista ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala tacaala wadkur xusow dha ilaahay id wakti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ijcal khayeel haada albalada beledkan oo kana beledku waxaa weeye waa makaa yidhi suuratu lbaqara waxaanu ku soo marnay haadaa beladan inuu dhahay oo waxa weeye beledka meeshaas in la nakireeye meeshaana la maxrifeeyey labadaas ayaa markaasaa waxa weeye lagu kala sheega maxal meelna maxrifaa laga cabiray meelna nakiraa laga cabiray marka culummadu waxay yidhaahdeen waxa loo maxrifeeyey meeshatan suuratulbaqarana loo nakireeyey ibraahim waxay yidhaahdeen waxaa maaragtay ka soo noqnoqday duco weeye meeshaan wax baled amni owda ku xihan maaragtay ku xihantahay baahan yahay oo hadda marka ugu dood xataa qisaas xataa waxaa qaba inaan lagu fuli karin baytullaahi alxaraam abu xaniifa saasuu qabaa hataa haddana waxaa weeye axad maan lagu dulminaynin cid lagu dulminaana ma jirin ah, waxaa la yidhi qofki waxaa weeye ku dhiirada oo wax ku dulmiya cadaab degdega ayaa ku dhacayaa layidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nuduqhu min cadaabin aliimin waa towdha ilaahay oo haddii ilaah yidhahdo waan ku tegi doonaa suuratu lxaj aan ugu tegi doonaa haddaba ugaartiisa in la ugaarsada ma banaana geedkiisa in la gooyo ma banaana oo ilaahay subxaanau watacaala sidaas ayuu ka dhigay ducadii ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim waa ka ajiibay oo baytullaahi alxaraam uu u duceeyey ducadaasuna mid weligeed iska socota weeye ilaa qiyaami saacata waa soconaysaa wey marka hadda ilaahay waa ajiibay subxaanau watacaala oo sidii ilaahay subxaana watacaala uu ducey nabiyullaahi ibraahim ayay heleen markaasuu haddana wuxuu dhahay wajnubnii iga dheeray ayuu dhahay wa beniya wiilashaydana ka dheeray an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudno wa beniyadan hadda waxaa laga wadaa muraadka laga leeyahay owlaadiisa weeye iyo owlaadu owlaadii weye sii ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaad waaye haddii la yidhaha masalanba ambiyadu macsuumiin weye shirki ducadiisi aan mar noqon mayso taxsiilulxaasil jawabdu waxa weeye sida markaasi ay tahay waxaa weeyaa layidhi ducadiisaan waa tashriica layidhi jidayn iyo tacliimin uu tacliiminaayo ummadda uu tacliiminaayo iyo isdilayn iyo tawaaluc ilaahay u khuluucaayo asagoo markaasi waxa weeye naftiisa inay macsuum taha og <clears throat> marka hadda waxay lamid tahay dacawaadkii ambiyada inteeda keenantoodoo najaad inay koraan ilaahay ay weydiisan jireen ayagoo markaas kana maxsuumiina taasay lamid taha li oo ambiyadu hadda ilaahay waxay ka magan gashaa cadaabunaas qalabuljabaar carada ilaahay ay ka magan gashaa iyo waxyaaba fara badan marka taas waxa weeye tashriic weeye muxuu ummadda u jiraynayaa tawaalucna waa ka tahay sidaas ayaa la leeyahay marka hadda nebiyullaahi ibraahim qowlkiisaana rabbi haada albalada wuxuu keenaaya ha la yidhi nebi ibraahim da'bigiisu wuxuu ahay baa caadadiisu duco weeye markaan kaleentoodna waxaa la yidhi markii dabka lagu tuuray oo haddii ilaahay yidhahdo aanu ku tegi doono lambiyaane markii waxa weeye ilaahay maa su'aalatid ousay jibriil dhahay waa waatow dhahay xasbii min su'aalii cilmuhu bixaali ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala su-aashiisa waxaa iga kaafiyuu dhahay inuu xaalkayga ka warqabo marka haddii labadaas laysu fiirsho waxay keenaysaa aayaddaana la fiirshaa la yidhi in waxa weeye dacbigiisu amba caadiisu duca aysan ahayn maxaa arrintaan marka maxay tahay marka waxaa la leeyahay waxaa lagu kala saarayaa waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim markii dabka lagu tuuraayey wuxuu ku sugnaay maqaamka la yidhaha maqaamu alfanaa wasakar oo waxaa weeye maqaamkaasu in kaybo laga ahaado khalqiga xuduurkooda weeye oo markaasi qalbigaagu au jiro shuhuudulxaq weeye ilaahay subxaana watacaala xadradiisa weeye marka hadda waxa weeye nabiyullaahi ibraahim markuu dhahaya xasbii min su'aalii bixaalihi xasbii min su'aalii cilmuhu bixaalii ou dhahayay waxau ka maqnaay shuhuud alkhalqiy ka maanaa makhluuqaba lama joojinba waxa uu jiray xadratu shuhuud maqaamka la yidhaahdo ayaa ayuu jiraa layidhi maxaa yeele ambiyada ilaahay iyo awliyada waxay leeyihiin maqaamaad ay mar walba meel ay ku sugan yihin weye marka hadda waxa weeye markaanta waxa weeye oo hadda uu taa u baryaayo wuxuu joogaa la leeyahay ma uusan joogin maqaamulfanaa wasakar ma joogina leeyahay ee wuxuu joogay shuhuud lkhalqi maqaam maqaam shuhuudu lkhalqi wujuudaa leey marka hadda sidaasaa lagu kala duwayaa weye oo saasay ku kala duwanaayeen weye marka hadda nabiyullaahi ibraahim saasay marka arrinti meeshaasii joogaa leey markay dadkaan makhluuqaba lama joogin marka waxaa weeye sidaas ayaa la leeyahy laakiin markaan caadi buu ahayo maca alkhalqi buu ahay baa leeyahy saasaa lagu kala duwayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa wuxuu dhahay nebiyullaahi ibraahim wajnubnii i dheeray ayuu dhahay wa beniya wiilashaydana ka dheeray an nacbuda alasnaama min an nacbuda alasnaama asnaam inaan caabudin rabbiyaa rabbi rabbigeeyo ayuu dhahay inahunna asnaamtiou dhahay adlalna waxay lumiyeen kasiiran wax badan oo minannaasi dadka ka mid a ah. dadka waxay ku lumiyeen dad badan baa asnaam caabuday oo ku baadiyoobay faman ruuxii tabicanii iraaco tawxiidkan igu raaca fa inahu kaasu minii anigu iga mid yahay min ahli diini weeye waman casaanii qofka ii caasiyane fa inaka adigu allow kafuurun allii dhaafo ayaa tahay raxiimun oo naxariista laakiin culummadu waxay yidhahdeen mufasiriinta arrintaana waxay ahayd baa la yidhi intousan macnaha ogaanin ayay ahayd baa la yidhi inaan loo dhaafaynin shirkiga inaan cidna loo dhaafaynin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay bene inii anigu askantu waan dejiyey min duriyatii duriyadaydii wax kamid ah biwaadin waadi aya ayadoo xadiis cabaas uu leeyaha ka warramaayo kutubta waaweyn way dhegayaan qaarkood xataa waxaa laga helayaa saalixiinka aakhirkiisa sababta marka waxaa layidhi nabiyulaahi ibraahim haajaro uu u dejiyey meesha tan maka iidoo dhul kafra iskoon cigi aysan joogin saara horta waxaa weeye eh, haweenkiisa saaraaheeday ayaa addoontan iskala heeday oo haajara waxay eeday addoon saaro iska leeda marka nebi ibraahimay u hibaysaa layidhi maxaa yeele iyadu nabiyullaahi ibraahim waxba uma aysan dhalin ba layidhi ismaaciilay markaasay dhashaa layidhi haajaro markaas markay ilmihii ay dhashay ayaa saara ka masaysaa layidhi saara way masaysaa layidhi wax dabci haweenka ku jira ah maxaa yeele ayadu markaas ka hor ma dhalin markaasay waxay ku dhaarisaa layidhi saara nebi ibraahim allay ku dhaarisay inuu ka bixiyo islaamtan wiilka iyo wiilkeeda inuu agteeda ka dhaqaajiyo nebi ibraahim ilaahayaa waxuu amraa layidhi waxii ku amray inuu maaragtay u guuriyow geeyo beytka agtiisa makaanka hadda zamzamka uu ku yaallo weeye zamzamkabaa da ayada sababkooda ku yimid makana waktigaas axad ma joogin dhisma kuma aalin biyo ma lahaynin markaas nebi ibraahim waa istaagay baa layidhi isagoo iska tegaaya haajaraan daba gashaa layidhi markaasay waxay dhahday ayna tdhabu watruknii bihada alwaadiy aladii laysa fiihi aniisun walaa shayan waxay tii annaga nouga tegeysaa waadigan wax lagu heshada aanan lahayn wax joogana la arag saasna uma milixsan baa layidhi markaasay waxay tidhi aalilaahi amaraka ilaahay miyaa ku amra bi haadaa midkaan markaasuu nacam dhahay markaasay waxay tidhi idan laa yudiicunii ilaahay ima laga caayo bal eydana iimaankeeda fiiri meeshaas markii saas looga tegey nebiyullaahi ibraahim waxay tidhi ma ilaahayaa ku amro arrintaanu wax miyaa haa markuu yidhine ilaahayna ma la yaca ayuu tiri waxaa loo baahan yahay haweenku iimaankaas inay yeeshaan oo zawjkooda hadduu zawj oo saalix oo wanaagsan uu yahay wixii markaasi waxa weeye oo wanaag oo khayra inay markaas ugaga dambeeyaan haddana qanaaco ay yeeshaanaa loo baahan yahay markaasay iska laabataala ibraahim waa iska tegey markuu iska tegey oo xoogaa markaasi muddo uu macnaha xoogaa uu kasii fogaaday ayuu damcihiisa samada ukor yeelaa layidhi markaasu wuxuu dhahay iygo waxa weeye qisadaanu way dheer tahay laakiin hadda calaa sabiili alikhtisaar si aayadda fahamkeeda wax loogugu dabaqo ayaan usoo qaadanaye ayadoo markaasi tafaftiran kutubtaa laga helayaa siirada iyaa laga helayaa iyo kutubta axaadiista ayaa laga helaya saxiixa marka wuxuu dhahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inii anigu askantu waan dejiyey min duriyatii duriyadeyda wax ka mid a ah. biwaadin waadi ayaan dejiyey waadigaasoo kayrigii zarcin zarci mid u saaxiiba kayrkiisa waa maki weeye cinda beytika beytkaaga agtiisa ayaan dejiyey almuxarami oo la xarimay oo xurmadiisa in la dilaacay ay xaaraanta waa marka aladii kaana qabla duufaan weeye duufaankii ka hor nabiyulaahi nuux ayuu jiri jiray marka duufaankii arlada baabi'iyey markaasuu dhul iska caadi ho waaye laakiin calaamaa ku tiilay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay waan oh, dejiyey liyuqiimu salaata salaadii inay oh, oogda kanlaab oo maase dadka kamida meesha ka qaadi lahay oo ma isuulahan hadduuna dhihi lahaynin min annaasi uusan dhihi lahayn warsuqhum arsuqow oh, dhahay min asamaraati mirayaala ku arsuq mirayaala ku arsuq dal iska aan ah, waxba ka bixinayn meeshaase lacallahum waxay mulihin yashkuruuna ay shukiyaan ilaahay subxaana watacaala ducadiisana waa aqbalay oo hadda waxaa weeye xaramkaas ilaahay meel kasta ayaa adduunka aafaaquul arle wax looga keenaya ilaa qiyaamadu ay ka quntana saas weeye rabbana yaa rabbana rabbigaynow ayuu dhahay isagoo sii wata inaka adigu taclamu waad og tahay maa nukfihi waxaanu qarinayno iyo wamaa nuclinu waxaanu muujisanayno wamaa yakhfaa cala allahi ilaahayna kama qarsoona min shayin shay fil arli arlada walaa fi samaa'i samadan ugama qarsoona haddaana waxaa waaye ilaahay subxaanau watacaala waxa uu ku sifoobay ayuu kasii waramayaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow tawaalucna waa la imaanayaa innaka adigu taclamu waad ogtahay maa nuqsii waxaan qarinayno oon siraysanayno iyo wamaa nuclinu waxaan la dahrayno wamaa yakfaa mana ka qarsoona calallaahi ilahi korkiisa min shayin shay waxay ixtimaali kartaa kalaamullaahi oo laga gooyo markaasi kii ibraahimo qaala tacaala lagu soo qadar meeshaan alla wuxuu yidhi wamaa yakfaa cala calallaahi ilaahay kama qarsoona min shayin ninkaas kastira sira weeye shay fi larli arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaai samada alxamdu lilah ayuu dhahay alxamdu xamdi saabitun lilaahi ilahay u sugnaaday ilahay yaa mahad iskale alladii allahaasoo wahaba lii ii hibeeyow dhahay calalkibari maca alkibari gabow ina lala qabo ismaaciila ismaaciil ii hibeeye wa isxaaqa isxaaqna ii hibeeye alxamdu lilaahi ilaah yaa mahad iskalow dhahay alladii allahaasoo wahaba lii ii hibeeyo isiiyey calalkibari caladaa maciyo weeye maca alkibari gabow micigiisa ismaaciila ismaaciil ah. Ah. marka waxa u dhagaa la isagoo jira sagaashan iyo sagaal sano wa isxaaqa isxaaqna ii hibeeyey isagana waxaa weeye boqol iyo waxau jiraa la yidhi eh, toban iyo laba sana jiraa layidhi ismaaciila ah weyn ina rabbi rabbigeegiyow dhahay la samiicu ducaaye ducada allaha aqbalo ajiibo weeye rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay haddana ijcalnii iyeel muqiima salaati salaada mid ooga ilaahu ayeel ijcalnii ilaahu ga yeel muqiima asalaati salaada mid ooga hadda baan haddaan wax yar ku laabano nebi ibraahim markuu hadda ducada tan dambe uu leeyahay iyo kii horeo markuu ismaaciil uu dejinaayey iyo hooyadiisa haramka waa kala duwan yihiin weye oo laba waktiyay kala yihiin baa leeyihi maxaa yeela waktigaan hadda waktiga horeu dejinaayo ismaaciil iyo hooyadiisa isxaaq ma jooginaa layidhi ismaaciil kaliyahay ilmuha inuu canug yara weeye markaan hadda alxamdulilaahi uu leeyahna isxaaq mawjuudu ahay baa lii ah, haddana waxaa la ogyahay inay kala weyihiin yihiin iyo saddex sano marka saasay waxaa weeye laba waaqicay kale aheedaa la leeyahy rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ayuu dhahay ijcalnii iga yeel ayuu dhahay muqiima salaati salaada mid ooga ah, ijcalnii iga yeelow dhahay muqiima salaati salaada mid ooga wa min duriyatii duriyadayda wax kamidane ka yeel kuwa salaada ooga hadda meeshaan minuu la yimidaa layidhi waxaa l waxau ogeysiinayaa inaan duriyadiisoo dhan aysan markaasi salaad oogeyn maxaa yeele ilaahayaa wuxuu ogeysiiyey in duriyadiisa kufaaru ay ku jiraan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay wataqabal ducaa'ii ducadayda aqbal rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow wataqabal aqbal ducaa'ii ducadayda rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayuu dhahay ikfir lii ii dhaaf weli waalidaya labadeyda waalidna u dhaaf tanna iyagana waxaa layidhi intaysan u caddaanin weeye cadaawada markaasi ay le ilaahay cadowgiisa yihiin waxaase la sheegaa layidhi hooyadiis waa islaamtay ikfir lii ii dhaaf weli labadiida waalidna u dhaaf walilmu'miniina mu'miniintana u dhaaf ayuu dhahay yooma maalin yaquumu lxisaabu xisaabka uu qumaayo yooma maalin yaquumu lxisaabu xisaabku uu qumaayo xisaabka qiyaamada uu sugnaanayo halkaas marka waxaa ku eg ducadii nabiyulaahi ibraahim oo xaramkaas uu duceeyey iyo ahalkiisa meeshaas markuu geeyey sida wax u dhaceen oo ilaahay nooga soo warramay qaala tacaala isuu qadaray meeshaan ilaahay wuxuu yihi walaa taxsabanna allaaha alla ha u malaynin oo ha u malaynin haafilan mid halmaansan inuu yahay camaa kii yacmalu daalimuuna daalimiintu ay camal falaayaan innamaa in kaleeto maa ina yu'akhiruhum alla waa akhirayaa oo dib ayuu dhigayaa daalimiinta liyoomin yoomow dhahay yoonkaasoo tashkhasu ay taagmayso fihi isaga dhexdiisa alabsaaru aragyaalka ilaahay subxaana watacaala aayaddan rasuulkiisa tasliya tasbiya u wada dhigaya waxaana ilaahay subxaana watacaala u sheegayaa wacdigiisa inuusan guub yeelaynin aayaddatan waa saas weeye ah, haddana aayaddan waxaa tasliya ugu sugantaha sabargelin qof kastoo laga gar daran yahay waxaa waciid adag ugu sugan yahay goodi dhaalin dhammaantiis maxaa yeele alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaad weeye inkastoo nusuulkeedu ahay degitaankeedu kufaaru quraysh muraadku caam weeye dhaalim dhammaantiisaa loola jeedaa maxaa yeele aayad kastoo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku diidaysaa cusaadda mu'miniinta ilaahay markaa wuxuu yihi walaa taxsabanna allah alla ha u malayn oo ha u malayn sayidka maxamedkaahu kaafilan mid halmaansan inuu yahay camaa kii yacmalu haalimuuna haalimiintu ay camal falayaan ilahay halmaami maayo walaa taxsiban allahna waa la akriya laba qiroo sabciyataana weeye ilaahay dhaalimiinta waxay camal falayaan gaafilka ma ahan waa ogyahay ilahay caalim buu ku yahay inamaa in kaleeto maayine yu'akhiruhum ilaahay waa akhirayo dib ou dhigaya cadaab la-aan liyoomin liajli yoominna waa dhigi karta ama liyoomin fii yoomin yoon dhexdiisa yoonkaas oo tashkhasu ay taagmayso fihi isaga dhexdiisa alabsaaru absaaru aragyaalku waxaa weeye lihowli maa kalaa wax ay afkaayeen shidadooda waayo oo maalinta qiyaamo shiddada iyo waxyaabaha cadaabka ka hor muuqda indhaha markay ku feeriyaan indhahoodu mar damba libaqsamaayaan in ilcil iska libaqsanaysa waxa weeye waxay qabtaa naxariis muhdiciinow dha ilaahay xaal iyin kuwa degdegaaw dha ilaahay oo maxsharka qiyaamada u degdegaaya muqnicii ru'uusiin madxahooda kuwa dhisaaya xaal ay yihiinow dha ilaahay muhdiciina xaalihiinoo ilaahay kuwa degdegaaya muqnicii ru'uusihim madxahooda kuwa dhisaaya xaalihiin macnaha raasicii ru'uusihim weye madxahooda ayay samada u koryeelaayaan laa yartadu ku soo laaban maayo ilayhim ayaga xaggoodow ilaahay darfuhum araggooda kusoo laaban maayo isha mar hadday saas u tagto dib dambe usoo laaban mayso shiddada maalinta qiyaamo laa yartadu kusoo laaban maayo ilayhim ayaga xaggoodow ilaahay darfuhum araggooda waasidatuhum laabtooduna hawaaun waa mid banaanowl ilaahay caqli iyo midna qalbiga kuma jiro fazaca jira maalintaas ayaa ilaahay dhaalimiinta la sugaya waandiri naasa dadka u digowdha ilaahay gaar ahaan kufaarta yooma maalin ya'tiihim alcadaabu cadaabka u imaanayo waandiri naasa dadka u digowdha ilaahay yooma maalin ya'tiihim alcadaabu cadaabku imaanayo yowma alqiyaama marka casharkeenna damaan ku dhamaystiraynaa aayadahan sidiisu u xiran yihiin hase yeeshee casharkeen intaasuu kaegyahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo afaraad oo suuratu ibraahim ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna hore aayaduhu ugu dambeeyey ahwaalu alqiyaama ayaa ilaahay nooga soo warramay iyo axwaasheeda ayaa ilaahay nooga soo warramay qiyaamada shadaa'idda dhacaysa ayaa ilaahay nooga soo warramay marka alla wuxuuna soo yidhi subxaana wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo ha u malaynin alla inuu halmaansan yahay ou qaafil uu ka yahay daalimiintu waxay samaynaayaan ilaahay waa u sugayaa cadaab la'aan waxaana lala koranayaa maalin waxa weeye absaarta indhuhu ay taagmaayaan ayagoo degdegaaya oo haddana madaxooda kor u qaadaaya araggooduna uusan kusuuduna waxaa weeye khaali ay tahay oo caqli iyo udha ilaahay saydka maxamedkaahow maalinta cadaabka u imaana dha ilaahay oo yowma alqiyaama ah fa yaquulu aladiina dha ilaahay kuwii waxay leeyihiin dalamuu dulmiga falayow dha ilaahay oo kufaarta ahay cadaabkii ilaahay markuu yimaado qiyaamo la gaaro cadaabkii halkaan laysu soo dhigo fa yaquulu aladiina kuwii waxay leeyihiin ow dha ilaahay dalamuu dulmiga falay daalimiintii waxay leeyihin hadda laga soo warramaayey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhirnaa na akhiroo dib noo dhig ilaa ajalin ajal inta laa gaara wakti weeye qariibin oo dhow fayaquulu aladiina kuwii waxay leeyihin ow dha ilaahay dalamuu dulmiga falay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhirnaa na akhiroo dib noo dhig oo admaasoo qariibin oo dhow sidaas ayay lihiin casaa naga akhir adduunyana noo celi muddatan min azamaan muddo oo zaminka ka mid a ah, oo aannu ku soo haleeshanno wixii horay nooga soo tegey nujib waannu ajiibaynaa dacwataka dacwadaada ayaan ajiibaynaa adduunyo haddiina loo celiyo dacwadaadii oo tawxiidkaa heeday oo marka hore aanu diidnay ayaanu ajiibaynaa nujib waanu ajiibaynaa dacwataka dacwadaada waxaa markaasi lagu jasmiyey oy tahay jawaabul amar weeye wanatabicu rusula rusushana waanu raacaynaa wanatabicu rusula rusushana waanu raacaynaa markaasaa waxaa loo leeyahay ayadoo la haydaartaynaayo awalam takuunuu sow ma ahaanina aqsamtum inaad dhaarateen min qabl hor adduunyada markaad joogteen maa lakum inuuna idin sugnaanin min zawaalin zuuritaan oon adduunyo laga tegaynin haddii laga tagana aakhiro aan laysu soo bixinaynin sow sidaas kuma dhaaran jirina awalam takuunuu sow ma ahaanina aqsamtum kuwa dhaartay min qablu hor fi dunyaa weeye maa lakum inuuna idin sugnaanin min zawaalin zuuritaan weeye in adduunye taabaayo sow kuma dhaaro jirina wa sakantum adkuninoo kuma xasilina weeye wasakantum sakantum sawma adkuninoo ma degina adduunyada markaad joogteen fii masaakini ladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiyey anfusahum naftooda dulmiyey oo kufriga iyo macaasinaa lakum sow idinma cadaynosu idin faqaan makaruu way hagarsadeenowdha ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam makrigaan wuxuu ahay kii daarunadu ay ku sameeyeen aynu ku mari jirnay suuratu alanfaal aynu ku soo mari jirnay makrahu makrigoodii owdha ilaahay dhagar bay inagu ku sameeyeen wa cinda allaahi ileyhi agtiisa ayuu ahaaday makruhum makrigoodow ilaahay oo makriga ay samaynayaan cilmigiisa ilaahay agtiisa ayuu yahay allana waa ku jaasinayaa wa cinda allaahi ileyhi agtiisa ayuu ahaaday makruhu owdha ilaahay makrigooda weeye wa in kaana maa kaana ma ahanow ilaahay makruhu makrigoodu haba weynaadee litazuula mid ay la zuusho minuu isaga xaggiisa aljibaalu buuru wain kaana ma ahaanin makri uu makrigoodow ilaahay haba weynaade litazuula inay la zuulayso la dhaqaaqday minhu isaga xaggiisa aljibaalu buuro macnaha waxaa laga wadaa ilaahay waxa u aaba yeelahay ma uusan ahayn weye haddana waxaa weeye ma dhibaayo makrigaas ilaa naftooda mooyaane jibaasha meeshaan waxaa loola jeedaade xaqiiqadeeda ama sharaa'icda islaamkaa loola jeedaa oo lagu shabahayo jibaasha maaragtay xagga qaraarka sugnaashada iyo sabaadka weeye falaa taxsabanna allaaha allaha u malaynin oo ha u malaynin buu dha ilaahay mukhlifa wacdihi yaboohiisa inuu guub yeelaayo rusulow rusushiisa uu u yaboohay inna allaha alle casiizun allihii qaaliba weeye oo shay uusan cajis gelinaynin duintiqaamin gudasho allihii u saaxiiba weeye marka aayadda tanu waxay lamid tahay aayaddii hore aynu soo mari jirnay oo heday walaa taxsabana allaha kaafilan camaa yacmalu daalimuun marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu noogaga warramay makrigii oo ay sameeyeen kufaarta inuusan waxba taraynin oo alla subxaanahu watacaala makrigooda uu ku jaasinaayo wax loo aaban yeelaayna uusan ahaynin dhibaatadii ka timaadana ayaga ay ku dhacayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yaboohay rusushiisa nafsi buu iyagu hay cid kasta oo dhigta in ilaahay ayaga guusha uu siinaayo markaasuu haddana ilaahay wuxuu yidhi falaa taxsabanna allaha falaa taxsibanna allahna waa la yidhaah allaha u malayn oo ha u malaynow dha ilaahay mukhlifa wacdihi yaboohiisa inuu guub yeelaayo ou ka baxaayo weeye rusulow rusushiisa u yagu nasriga in allaha allana casiizun allihii qaaliba weeye ilaahay subxaanahu watacaala khaalib weeye shay cajis geynaayo ma jiro cidka hor imaan karta ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala bintiqaamin aargudasho allih u saaxiibi weyo ilaahay qofka caasiyana waa ka aargudanaya qofka ilaahay caasisa ilahay waa ka aargudanaya wadkur xusow dheh ilaahay yooma maalin tubaddalu alarlu arlada la bedelaayow dha ilaahay hayra alarli arladii kayrkeeda lagu bedelaayo wasamaawaatu samaawaadkana la dha ilaahay samada qayrkeed lagu bedelaayo wa barazuu way daahireen dha ilaahay oo qubuuraha ayay ka baxeen lilaahi ilaahayay u daahireen allihii alwaaxidi oo keligiis ahay allihii alqahaari oo qaxidda badnaay waxaa haddana dib loogu soo laabanaya iyadoo laga warramaayey ahwaalu qiyaama qiyaamada shiddadeeda ilaahay wuxuu idhi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabayo sida waxa weeye takyiir oo caalamka kan hadda aynu ku noolnahay oo waxa weeye caqligeena uusan gudbi karin samaawaadkii arladan loo kharaabinaayo iyo sida wax isu bedelaayaan oo khalaa'iqda caalamka kan joogtaa ay meesha ay ahaanayaan markii adduunyadan la duubo la kharaabiyo caalamkan meesha markaasi ay isku bedelaayaan oo qiyaamada ay noqonayso ayaa ilaahay nooga warramaya ukhilaafeen hadda tabdiilkaas qaar waxay yidhaahdeen cag oo kalaa samaawaadkana daatadooda la bedelayaa watabsha diya allaahu alla inuu jaasiyo kula nafsin naf la arka kulligeedowdha ilaahay ou ku jaasiyo maa kasabad waxay kasbato kasbatowdha ilaahay waxaa khalaa'iqdu qubuulaha uga soo baxaya oo maxsharka loo keenaayo waxaa weeye ow dha ilaahay liyejziyallaahu alla inuu jaasiyo abaal mariyo kulla nafsin naf la arka kulligeeda maa kasabaad waxay kasbatay oo khayra oo shara weeye in allaha allow dha ilaahay sariiculxisaabi xisaabkiisu allihuu deg deg badan weeye in allaha allow dha ilaahay sariiculxisaabi xisaabkiisu allihuu deg deg weeye oo ilaahay khalqiga dhammaantiis wax maalmaha adduunye ka mid liskeeda ku xisaabayaa weye sida xaad gaar balaa waxaa laga watahay cuquusha waa balaaqun waa boqol inu meesha suuradda aakhirkeeda u imaanaya marhaday suuradda ay maki tahay waxay ka warramaysaa usuulu alcaqiiday ka warramaysaa waxay ka warramaysaa aayado dhowraha ilahay noogu sheegi doonaa oo alla qudradiisa ee looga warramaayo waxaa looga warrami doonaa annubuwa risaala bacsiga iyo qiyaamadii axwaaleeda ayaa looga warrami doonaa bismi illahi araxmaan iraxiim alif laam ra allah aclam bimuraadihi bidalik alifkaas iyo laamkaasi ra'daas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanau watacaala ayaa ku cilmi leh wax badan ayaynu qur-aanku soo marnay ku laalaaban mayno tilka taasow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ey haadihil aayaatu weeye aayadahan oo kuwaanoo suuraddaanaa la ishaarayaahe aayaatlkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid ah wa qur'aanin qur'aan weeye qur-aankaasoo mubiinin oo caddaynaayo xaqa baatilka ka caddaynaayo xalaasha xaaraamta ka caddaynaya ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala tilka taas ow ilaahay kaaftaas bucdiga ku tusinaysaa waxaa weeye khudbada maqaamka sareeya oo qur-aankaanu iska leeyaha lagu ishaarayaa waxa la ishaarayana waxaa weeye aayadaha suuradda tan weeye ey haadihil aayaatu aayadahan oo kuwaana weeye aayaatul kitaabi ilaafadan iyaduna bimacnaa min weeyo waxaa la leeyahay aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aadiisa kamid mid a ah. maxaa yal waxaa la ishaaraya hadday suuraddan yihiin aayaatlkitaabi oo dhan ma ahan suuraddan ma noqonayse ilaasadan bimacnaa minay noqonaysaa marka waxaa la leeyahay aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa kamid mid a ah. wa qur'aanin qur'aan weeye qur-aankaasoo mubiinin oo caddaynaayo xaqa baadilka ka caddaynaayo xalaasha xaaraamka ka caddaynaya markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ishaaray aayadaha qur'aanka ah iyo kitaabka qur-aanka ah waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramayaa axwaalu alqiyaama ayaa ilahay nooga warramaya xaalatu lkufaar fi lqiyaama ayaa ilaahay nooga warramaya rubamaa ayuu dha ilaahay in badan oo badanow ilaahay yawaddu way tamaninayaan oo way jeclaanayaan alladiina kuwa kafaruu kufriyey haddii cadaabka ay arkaan weeye iyo xaaladda muslimiinta low kaanuu inay ahaa lahaayeen muslimiina muslimiin ay ahaa lahaayeen ah. marka hadda lowdaanu inay imtinaaciyo noqotona way iska banaantaha layidhi lowdu in maxduuf ay noqoto lasaruu bidalika la yidhaahdo ama masdariye ay noqoto waxaa weeye la dhalaaliyo maca maa bacdaha lagu dhalaaliyo markaasi masdar oo macmuulun yowadu ah wey taqdiirtuna markaasi ah, rubamaa yawadu ladiina kafaruu kownuhum muslimiina dhiibaa markaas rubamaa in badan oo badanow ilaahay rubamaadaa waxaa weeye rubadu marna litaqliil ay noqotaa marna litaksiir ay noqotaa labadaa hadda meeshaan waa lagu fasiri karaa maadaama kaafa lahaa weeye markaas aninjar weeye haddii la yidhaha masalanba rubadu waxaa la yidhi markay gasho maa oo kaafa ah waxay khaas ku noqotaa ficil maali meeshaanse waxaa weeye waxay gasha mudaaric waa sidee waxaa la leeyahay mudaaricaanu binisbati licilmillaahi waaqicun weeye cilmiga ilaahay marka loo nisbeeyo wax iska dhacay kale ka dhigan shakina kuma jiraa leeyahay taas marka ilaahay subxaanau watacaala cilmigiisa maali iyo musbalka annaga cilmigeena ayaa farqi ugu dhexeeya weeye yawadu alowyaa ilaa ay mar kufaarta kowrata adinka maa tasbiqu ka dhaqi maysow dha ilaahay min ummatin ummadow dha ilaahay ajalahaa ajalkeeda ka dhaqi mayso maa tasbiqu ka dhaqi maysow dha ilaahay min ummatin ninkaana way iska fila weeye ajalahaa ajalkeeda wamaa yastaakiruuna mana ka gadaalmarayaan oo ummad waxa weeye haddii waktigeedu uu yimaado ajalkeeda kama hor marayso oo waktigiion la gaarin waxa weeye la cadaabi maayo waktigii haddii la gaarin dib uga dhexi maayaan weye marka haddii aad sidaas tihiin ood macsi aad haysaan waktigiinun ku sugaysin weye maa tasbiqu kama dhaqaysow dha ilaahay min ummati mintaana wa iska fila weeye ajalaha ajalkeedow dha ilaahay waktigeeda wamaa yastaakhiruuna mana ka gadaal marayaan waktiga duu yimaadane dib waga dhixi maayaan marka sidaasaa waxa weeye tahdiid xoogle ayaa loo soo jeedinaya in cid walba waktigeeda haddii la gaaro ay masaa'ibu ku dhici doonto oo waktigooda markii la gaaro waxa weeye aan dib loogaga dhigaynin wixii lagu qaba lahay marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu